wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel oo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ogaal oo xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiya magaalada tan muqdisho mar kale wacana wanaagsan saaxiib waa barqanimo arbacaha taariikhduna waxay ku beegan tahay shan bisha koowaad sanadkuna waa labaatan qodobada barnaamijka ogaal haddii allah awooddaleed maad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya oo ku wajahan magaalada xardheere iyo amniga magaaladaas oo la adkeeyey wararkii u dambeeyey ee magaalada xardheere ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ciidamada amniga caasimadana xalay waxa ay bilaabeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo kadib weerarkii madaafiicda ahaa oo xalay oo shalay lagu garaacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho wafuud ka socoto waddamada ku bahoobay bariga afrika oo muqdisho u yimid qiimaynta in soomaaliya ay ku biiri karto ururka bariga afrika xilli muqdisho uu ka furmayo maanta shir la xidhiira ku-biirista ururka dalalka bariga afrika ku bahoobay oo soomaaliya ay ku biirayso qodobada kale oo aad barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona muwaadiniin british ah oo lagu dilay dalka yukrain iyo ku dhowaad laba boqol oo qof oo ku dhintay qabow ba'an oo ku dhuftay dalka afghanistan qodobadaas iyo dabcan wixii war inagu soo kordho ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xubnihii joogtada ahaa oo aad barnaamijka kaga barateen ah, qayb ayay ka yihiin u diyaar garooba barnaamijka ogaa dhegeystayaal heeskaasi wuxuu daafur u ahaa barnaamijka ogaal soomaaliyan kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo kuqabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayoo gurunta kaa aada gudguduudka waa beri waxbaas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbiga galangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari ku jiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliya mooyaane kii kala gegima ina kala geeye gorma go'anin gegan iyo allow geed qalalay kaa dhig gebigaaba midkaasow rabu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taag goobta laga leexday gisi weyraxasee ku dila gananta mooryaana yay goola jiifte dhurgaagoroda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin amindhaha dadweyno waayahay mar kale barqa wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilownay barnaamijka ogaal gobolka mudug gaar ahaan degmada xardheere ayaan ku bilaabeynaaye warkii u dambeeyey waxay sheegayaan in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ku wajahan yahay magaalada xardheere ee gobolka mudug halkaas uu madaxweynuhu khudbadu ka jeedin doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafuud uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa in goordhow ay ka degtaan degmada xardheere ee gobolka mudug wafuud horudhac u ah madaxweynaha ayaana gaaray magaaladaas waxaana la xaqiijiyey amniga magaalada xarodheere iyo aaggeeda ciidamada xoogga dalka ayaa howlgalo ballaaran maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka wadeen aagga degmada xarodheere ee gobolka mudug si loo xaqiijiyo amniga magaaladaas uu madaxweynuhu ku wajahan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud safarkiisa waxaa ku heliyo waxaa ku heliyo eh, mas-uuliyiin iyo wafuud kale oo markaa doonayo inay ka qeyb galaan ama ay gaaraan magaalada eh, xaradheere ee gobolka mudug maareeyaha musiibooyinka qaranka ayaa kamid ah waxaana la doonayaa in gargaar la gaarsiiyo degmada xaradheere maalmaha soo aadan si loo caawiyo ama loo gargaaro dadka ka barakacay ama ka qaxay dagaalka xoogan ee ciidamada dowladdu ay la galeen al-shabaabkii ku sugnaa aagaasi shan iyo toban sano ku dhawaad ayay al-shabaab maamulayeen xaradheere iyo deegaanada hoos yimaada waxaana toddobaadyadii lasoo dhaafay gacanta ururka al-shabaab ka baxay magaalooyin waaweyn oo ay ka mid tahay degmada xardheere ee gobolka mudug xardheere al-shabaab waxay u ahayd magaalo istraatiiji ah oo muhiim u ah in ka badan shan iyo toban sano ayayna maamulayeen waxa ayna faaruujiyeen fariisinkoodii ugu weynaa shacabka magaaladaasi ka barakacay ayaa hadda dib ugu soo noqonayo madaxweynahana waxaa la filayaa inuu kulan la qaato odayaasha waxgaradka qeybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka degmada xarodheeraba si looga wada hadlo sidii loo dardargelin lahaa adeegyada aas-aasiga ama muhiimka u ah ee degmada xarodheere waxaana la filayaa madaxweynuhu sidoo kale inuu xariga ka jari doono adeegyo aas-aasi ah oo la filayo in degmadaasi lagu hormariyo wararkii ugu dambeeyay saraakiisha ayna ka helayna waxay sheegayaan iminka in diyaar garowgii ugu dambeeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku tegi lahaa loo diyaarinayo sidii xarodheere uu u gaari lahaa xilli madaxweyne xasan sheekh maxamuud horey uu u qaaday xilli uu booqanayay magaalada wasiil inuu xarodheere tegi doono islamarkaana halkaas uu kula kulmi doono wafuudda cuqaasha iyo dadka deegaanka kala duwan ee agaasi ku sugan caasimadda muqdisho waxaa adkeeyey eh, ciidamada amniga xalay waxaa la arkayay howlgallo ballaaran oo ciidamada amnigu ay ka sameynayeen shan degmo oo ay ka mid yihiin degmooyinka cabdulcasiis xamarweyne bondheere iyo shibis waxaana eh, howlgalkan qeyb ka ahaa guddoomiyaasha degmooyinkaasi warbaahinta waxaa la hadlay qaar ka mid a ah guddoomiyaasha degmooyinkan waxayna sheegeen in howlgalkan muhiimadiisu ay ahayd sidii amniga magaalada muqdisho loo xaqiijin lahaa si aysan al-shabaab falal qaraxyo ah ama falal amni darraha aysan uga geysan iyada la ogyahay in maalintii shalay weerar madaafiic ah uu ku hoobtay xaafado kamid ah magaalada muqdisho qaar kamid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa howlgalka kadib warbaahinta la hadlay bismillahi raxmaan raxiim eh, caawa waxaan howlgal iskaashi eh, degmooyinka bartamaha qaybta bartamaha aan ka sameynay eh, degmada xamarweyne howlgalkan waa howlgal looga jawaabayo amarkii madaxweynaha iyo duqa magaalada ee ahaa in layska soo saaro garanwaaga waxaan sameynay baaritaan waxaan sameynay howlgal howlgalkaasoo loogu magacdaray qof iyo guri howlgalkan wuxuu ka socon doonaa guud ahaan gobolka banaadir si gaara ah hadda wuxuu ugu socdaa qaybta bartamaha shanta degmo xamarweyne warta nabadda shangaani cabdicasiis iyo boondheere howlgalkan waxaa iska kaashanaayo shanta guddoomiye degmo shanta taliya nabad sugid shanta taliya qaybeed e, e, shanta taliya ee booliis sori e, labada taliya qayb iyo maamulka gobolka banaadir iyo taliska guud ee gobolka banaadir waxaa la rabaa in la soo saaro dadka ku dhex dhuumaaleysanaya ama cadowga ku dhex dhuumaaleysanayo bulshadan ee raba inay qalqalgeliyaan amniga dalkan marna lagama yeelaayo waddankan waa dagaal u aaday dagaalkaasaana ku jirnaa cadowgana dagaal kula jirnaa waddankan annagaa iska leh mustaqbalkeennana waaye waddan kalaan leenahay ma jiro soomaaliyaan leenahay soomaaliyaana naga rabto inaan xuraysano dhallinyaro waxaa idiin sheegaa dhammaan bulshada reer xamrweyne iyo guud ahaan qaybta bartamaha iyo guud ahaan soomaali waxaan rabaa inaan u sheego inay iska soo saaraan garanwaaga shacabku waa kacay madaxdii waa kacday ciidanku waa kacay waxaan diyaar u nahay inaan iska dulqaadno cadowga haddii laba wiiloo dhallinyaro ah ee acmaantoo dhan intay bistoollo soo qaataan walaalkaa hortaada ku dilaayo walaashaa hortaada ku dilaayo caawa bambo kugu soo tuuraayo habeen dambe qarax kuu dhigaayo waxa dhimanaayo ogow walaashaa ha ku jirto walaalkaa ha ku jiro aabbaha ha ku jiro hooyadaa ha ku jirto soomaali qoys aysan qof ka dilin shabaab ma jiro qoys aysan xanuunka dareensiin ma jiro meeshaan murtud ma joogo gaalna ma joogo dad islaam ahaa joogo dhammaanteena islaamaannahay waxa loo socdana waa dhiiggeena diinteenaana farayso nafteena iyo dhiiggeena inaan difaacan karno waxna u dili karno dadka nafteena iyo maalkeenna u socdo ee maalin kasta goobaha ganacsiga qarxinaaya ee baadda ka qaadanaayo ee masaakiintii qarxinaayo maanta hooyihii lasoo tuuray cunug yaroo shanjira ku dhintay muxuu haleeyey oo ku dhaawacmay raalli noqda cunug yaroo shanjira ayaa ku dhaawacmo gacmihii lugihii burbureen muxuu haleeyey cunugaas ma cadow iyo wuxuu kala yaqaanaa iyo iyo saaxiib ma gaali islaam uu kala yaqaanaa maba gaari horta gaali islaam maamay masaakiine oo u shaqaysanaysay ilmaheeda oo gadaysay sambuuska iyo jalaatada ilmaha iskuulka ka soo baxo ee ka hesho kunkunka shilin si ay owlaaddeeda quud uga hesho gadaysa ayaa ku dhaawacantay maamadaas maxay halaysay ma dawladu u shaqaysaa ma shabaabay u shaqaysaa may sacab waa masaakiin waaye dulmiga ee shabaabna la maagan yihiin ma ka yeelayn waddankan waddankeenna waa waa ku celinaa waana xuraysanaynaa cidna looguma baqaayo garanwaagana waa iska soo dhex saaraynaa bulshada qaybta bartamahane waxaan faraynaa inay garanwaaga iska soo saaraan ninka ku dhawaatayna iska soo saar hadduu walaalkaa yahay soo sheeg keen dhaqan celinaa loo samaynaa ha issoo dhiibo goobo loogu talagalaa jiro waa la geynaa laakiin cidna lagama yeelaayo inay amniga qalqalgeliso caawa howlgalkii aan sameynay waxaa sidoo kale ka mid ahaa maandooriyaha la dagaalanka maandooriyaha waxaan la dagaalamaynay maandooriyihii waxaan ku soo qoqobanay xashiish waxaan soo qabanay calaq oo macmilka qamriga macmilka ee loo yaqaano calaqa qamrigaas iyo xashiishkaas waxaa lagu dhibaataynaa ummadda masaakiinta wiilasha dhallinyarada ah ee yaryarkaa lagu dhibaataynaa oo mustaqbalkooda lagu dhiminaa oo mustaq fyuujarkooda ayatiinkooda dambe oo loogu dhigaa lagu baabi'inaa waa waxa la rabay in dalkan lagu baabi'iyo cidna kama qaadanayno cidna kama yeelayno dalkan inay baabi'iso nuucuu raba ha ahaado ama ha ahaado midka daroogada ku baabi'inaayo ama ha ahaado midka raba inuuna dilo labadaba waa isku mid waana iska celinaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo ninaankii caawa lagu soo qabtay khamriga iyo xashiishkane ilaa ay maxkamadda laga geeyno waa dabataag marna lagama yeelaayo muhiimadda ugu weyn waxay tahay howlgalkan caawa socdo waxaa laga jawaabayaa wambixii uu maxayt madaxweynuhu uu iftiimiyey oo uuna ku dhawaaqay in la iska soo saaro garanwaaga waa u jeedeen caawa waxaa laysu keenay dhallinyaro aad u badan iyadoo maxay ahaytoole laga shaqaynaya in garanwaagii la ogaado meesha uu ku nool yahay iyo micnihiisa bulshadana la baro annagoo ka duulayna awaamiirtaas oo ugu sarreeya amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ahaa in garanwaaga layska soo dhex saaro ayaan waxaan ka bilownay qaybaha bartamaha ay ka kooban tahay magaaladan caasimadda ah howlgallo lagu baacsanaayo kuwa ku soo dhuumaalaystay firxadkoodii gobollada ka soo cararay firxadkoodiina uu soo galay caasimadda ayaa lagu baacsanayaa sida aragtaan waxaa lagu soo qabtay halkan dad lagu tuhmaayo inay la shaqeeyaan kooxahaas xadjirka ah iyo sidoo kale dad ka shaqeeya maandooriyaha intaba dhammaantoodna waxay mari doonaan broseeska sharciga ah qofkii ay ku caddaatana wuxuu mari doonaa maxkamad qofkii ay ku caddaanina wuxuu mari doonaa eh, in loo soo celiyo gurigiisii si nabdoon waayaha dhegeystayaal kuwaasi waxayn qaar ka mid a ah guddoomiyaasha gobolka banaadir waxa ay ka warbixinayeen howlgallo xalay ka dhacay shanta degmo ee bartamaha caasimada dalka degmooyinkaas oo la xaqiijinayay amnigooda kadib weerar madaafiic ahaa oo shalay duhurnimadii ka dhacay xaafada ka tirsan magaalada muqdisho gaar ahaan bartamaha caasimadda markana shir muhiim u ah soomaaliya ayaa la filayaa in maanta uu ka furmo caasimadda dalka ee magaalada muqdisho shirka qiimeynta soomaaliya ee ku-biirista bulshada bariga afrika waxaa lagu wadaa in maanta uu ka furmo magaalada muqdisho wafuur wafuud heer caalami ah oo ka socdo todobada wadan ee ku bahoobay ururkan ayaana ee muqdisho kasoo cagadhigtay maalintii shalay konton xubnood ayaa yimid muqdisho oo ka kala socda todobada dal ee ku bahaysan ururka bariga iyo bartamaha afrika oo soomaaliya ay horey u codsatay inay ku birto ururkan ergeyga gaarka ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan ururka bulshada bariga afrika horeyna usoo noqday wasiirkii arrimaha dibadda cabdisalaam hadliye ayaa warbaahinta dowladda waxa uu sheegay in shirka lagu casuumay konton xubnood oo toddobada dal ee bariga afrika ka socdo muhiimaddu waxay tahay inay indheindheeyaan oo ay qiimeeyaan in soomaaliya ay ku biiri karto ee ururkan iyo in kale muddo jeer ayay soomaaliya horey u codsatay codsigii markii madaxweyne xasan maxamuud uu yimid ayaana aad loo dardargeliyey waxaana soomaaliya rajada ugu ballaaran ay ka qabtaa ururkan inay ku biirto wadamada ururkan horey uga midka ahaa waxaa ka mid ah eh, burundi kongada dimuqraadiga ah kenya south sudan ruwanda tanzania iyo uganda soomaaliya haddii ku biirtana ururka waxay ka mid noqonaysaa xubinta sagaalaad ayay ka mid noqon doontaa oo ku biirta ururkan waxaana ururkan ay ku bahaysan yihiin arrimaha ganacsiga iyo amniga sidii ay u qeybsan lahaayeen oo ay arrimahaasi u hormarin lahaayeen haddaba injineer xasan maxamed kaafi waxa uu waa injineer xasan kaafi maxamed waxa uu ka yahay dadka ka faalooda arrimaha amniga iyo deegaanka waxaan wax ka weydiiyey shirkan ay muhiimad uu leeyahay waxaan uu yidhi eh, axmed dir adiga iyo baaweynta radio kulmiy waa idin salaamayaa soomaaliya inay ku diirta uriga eh, bulshada bariga africa waxawaaye eh, aad ayay muhiimad gaar ugu leedahay sidaan la wada socono ururkan waa urur ay ku mideysan yihiin wadamada burundi uganda kenya ruganda iyo iyo wadamo kale eh, faa'iidadu iidaduu leeyaha waxawaaye waxa ay isdaafsanayaan haday noqoto ganacsigii haday noqoto wax soo saartii eh, dal walba uu soo saaray ah, soomaaliya waxa u fuudaanayso in ay wax soo saarkeeda ay si firi ah iyadoo aan laga qaadaynin eh, waax maarkan oo canshuura ay ku kala gudbisan karto wadamada ku mahaysan ururkan mm-hmm waayahay hadda wufuud ayaa joogto ka socoto wadamadaas iyo bariga africa bulshada ee eh, ka socoto eh, muqdisho waxay u yimaadeen sidii dabcan ay u indhendhee lahayeen inuu soomaaliya ku biiri karto iyo in kale maxaad isleedahay natiija oo la filan karaa ah, waxay la tahay eh, wufudan imaatay dalka una imaatay qiimeynta oo qiimeynayso haddii ay soomaaliya qayb ka noqon karto ururkan Ah, waxaan ka filanaynaa eh, in ay wax wanaagsan oo aada u wanaagsan oo soomaaliya inay qayb ka noqotana ay arkaan aan ay kala kulmaan dowladda federaalk soomaaliya Ah, isbedelada eh, socdo oo ganacsiga iyo qol maalgelinta dalka ka socdane oo aad u saramartay eh, sanadihii u dambeeyey ayaa waxay suuragelinaysaa guddigan qiimeynta inay arkaan soomaaliya in dibudhis badan dhanka ganacsiga iyo dhanka horumarka iyo dhanka maalgelintaba inay arkaan taasoo dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedna u suuragelinayso inay qayb ka noqdaan ururkan weyn oo ay ku dayeysan yihiin wadamadan bariga africa eh, qayb ka mid ah soomaaliyana insha allah qeybbay ka noqon doonta eh, waaya kaba soo qaad been ururkii lagu biiray ee eh, soomaaliya la aqbalay la ogolaaday sanado kadib maxaa sawir noocee ayaa bixi karo maxaa faa-iidaha soomaaliya heli kartaa bal sawiro bal soomaaliya ku biirtay ee ururkan iyo siday wax noqon karaan ururkan ururada kale wuu ka duwan yahay waayo waxa uu fududaanayso isku socodkii horta todobadan wadan oo ma arkino aad u fuudaanayso halka wadamadaas ay inta badan soomaalida ku tagi doonaan misaawd visa halka hadda marka u baahdaan oo ay visa ay ku tagaan marka ay inay maalgashtaan rabaan oo broses iyo shuruudo adag iyo la marsiin jiray laakiin maadaama hadday xubin ka noqoto waxaa fuudaanaysa in ganacsatada soomaaliyeed ay si aada weyn ay maalgashadaan waxaa kaloo fuudaanaya wax soo saarka dalkeeno aan ognahay waxyaabo badan oo bariga afri maraysa wadamadan hadda ku midaysan ururkan aynan haynin oo anaga wadankeena hayaan inaan noo fududaanayo inaan si fudud oo aada u fudud oo ma arkino anaga canshuur saa'id nala saarin ama bila canshuurba aan ku gelin doono hmm. marka samir aada u wanaagsan oo waxaa muuqanayo in eh, dalka uu ku biiray urur aad ay ganacsatada soomaaliyeed maalgashatada soomaaliyeed ay ugu baahnaayeen hmm. Eh, ugu dambeyntii bal eh, wadamada eh, sideed ilaa todobada ah ee uu ku bahoobay ururka bariga afrika tusaale aan usoo qaadano south suudan oo kale ugu yar wadamada ugu cimriga yar ayaa ka mid ah wax faa-iidaa oo ay ah heshay south suudan oo kale ama wadamada kale oo dhaqdhaqaaq ah oo firfircooni ah oo aan sawiro karnaa ma jiraan si bulshada soomaaliyeed ay u dareemaan wadamada ku biiro south suudan ay ka mid tahay sidaan labada socno waa wadankii u oo hadii la dhahaa adduunka ama africa oo wadan aada u yar udiristuu ku biiray waxyaabihii uu ka faa'iiday ama u fuudaato waxaa ka mid ah in maalgelino badanoo shisheeye uu helay oo wadankii ganacsigiisa isu furay wax soo saar wadanka soo saarayo u fududaatay wadamada ay ku dhexaysa dhulweynahan sida burundi uganda kenya iyo uganda iyo wadamada kaleba uu si fudud ay ufududaatay waxaa kaloo aad ay maarkin ugu faa'iideen waxaa ka mid ah isku socodkii wadamadaas oo iswaxdhaafsigii oo aad aad marka soomaaliyana marka waxaawaaye waa fursad weyn oo dahabi ah, ah guddigan qiimeyntana waxa ay arki doonaan waxay ku farxaan oo eh, kulanka xiga eh, eh, wadanka ay imaadaan ama ay dowlada soomaaliya ah, shirkaas lagu casuumo ay maaragta kasoo bixi doonto soomaaliya ku guulaysatay qaybna noqon kartaa waana rajeynaynaa dalkeena wuxuu u baahan yahay maalgelina aada u fara wuxuu u baahan yahay dalkeena wax soo saar badan uu leeyahay in wadanka banaankiisa maarkiina uu geeyo laakiin ururkan ururo badan oo ay soomaaliya ku biiri doonto oo eh, wax u faa'iideyn doono ah, maadaama wadankeenu uu yahay wadan kasoo kabanayo xaalado kala duwan uu soo maray soddonkii sane u ganacsiga soomaaliyeedna xaalado kala duwan oo soddonkaas uu soo maray marka ururadan iyo ururada mid ah boqo somalia waxay ka faa'iidi doontaa waxyaaba aad u fara badan oo ganacsatadii waayahay-kaasi wuxuu ahaa injineer xasan kaafi oo ka faalooda arrimaha deegaanka iyo amniga dalka waxaan wax ka weydiinayay shirka la filaya maanta inuu muqdisho ka furmo kaas oo soomaaliya ay filayso inay ku biirto ururka bariga afrika wufuud ka socoto dalalka todobada dal ayaana xaadir ku ah muqdisho waxayna indheindheyn doonaan sidii soomaaliya ay ugu biirin lahayd ururkan iyadoo ay ka go-an tahay soomaaliya inay ku biirto ururka bariga afrika weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaan yahay mar kale waxaan saaxiibyaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana shirweynaha culimada soomaaliyeed ayaa weli ka socda magaalada muqdisho ee caasimada dalka kaas oo horaantii maalmihii inuu kasoo gudubnay furmay maalmo ayuu socon doonaa shirkan markii shirkan uu soo idlaadana culimadu waxay soo saari doonaan warmurtiyeed ama qodobadii ugu nuxurka weynaa ee kasoo baxay shirkan ha yeeshee intuu shirku socday waxaa lagu hoga tusaaleeyey xumaanta ay leeyihiin ururka al-shabaab iyadoo looga digay shacabka soomaaliyeed in wax xiriira ah haba yaraatee ay la yeeshaan culimadu waxa ay tilmaameen ama ay farta ku fiiqeen in ganacsatada iyo dhammaanba qeybaha kala duwan ee bulshadu aysan wax xiriir ah la yeelan al-shabaab si dagaalka ama hujuumka lagula jiro ururkan uu u noqdo mid saddex geesood ama afar geesood ah qaar ka mid a ah culimada soomaaliyeed ayaa kulankan ka hadlay waxaana fariinta ay direen kamid ah xaqiiqatan eh, eh, muxuu ahaa qodobo muhiima oo masiiri ama lagama maarmaan oo ah bulshada soomaaliyeed si aan uga badbaadinno kooxahan nabaddiidka kooxahan maafiya diineedka kooxahan ilaahay subxaana watacaala diintiisii ku been abuurtay kooxahan muxuu aha nebi moxamed ku been abuurtay kooxahan dal iyo diin iyo dad iyo dowlad midna aanu naxaynin inuu wax badan ka tari doono ayaan rajaynaynaa markay timaado mucaamalada dadkan lala mucaamaloonayo waxaan rabnaa inaan dadka u caddayno Eh, ilaahay subxaana watacaala wuxuu ina leeyahay tacaawanu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanu cala alidmi waalcudwaan wanaagga iyo waxdhiska isku kaalmaysta khayrka isku kaalmaysta xumaanta iyo waxdumintan ha isku kaalmaysanina waxaan rabnaa marka inaan ogaano qof allaalo qofkii kooxahan aan soo tilmaannay ee nabadiidka ah ee khawaarijta ah ee ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ku been abuuranaya qof walba oo saacido oo kaalmeeya dembiga ay iyagu ay qaadanayaan buu isaguna qaadanaya sidaa darteed baa waxaan rabnaa inuu qofku ogaado nimankan waxaan rabnaa inaan aan dhaqaale lagu kaalmaynin waxaan rabnaa inaan muxuu ahaa in loo fududeeyo waxay samaynayaan aan lagu kaalmaynin inaan guri laga ijaarin in aan wax wanaaga loo samaynin waxaan rabnaa oo kale oo waajib ku ah bulshada inay soo sheegto bulshadu maxaa jira amniga iyo muxuu ahaa nimankan inaan soo afjarno ciidamada keliya ma soo afjari karaan iyo dawladda haddayna bulshadu la shaqaynin sidaa darteed waxaan rabnaa bulshadu kaalintii ina saarnayd innaga ee qof waliba ay ahayd inuu qaybtiisa qaato inay qaadato oo xataa haddii la arko cid laga shakisan yahay cid muxuu ah aan la aqoonin cid muxuu ah dhibaato inay geysato qofku cuqdo uu ka qabo inuu soo sheego oo cidda ugu dhow ee mas-uuliyadda qaadan karta uu u soo sheego isagoo oo weliba qofkaasna aan rajaynayno inaan la ogaanayno inuu isagu yahay qofka warka keenay sidaa markaan samayno oon iskaalmaysanno nimankan waan soo afjari karnaa yacni saa darteed ba waxaan rabnaa diinta ilaahay alla wuxuu ina leeyahay subxaana wa tacaala wuxuu ina leeyahay nabigu sala allahu calayhi waaalih wasalam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan yani dadka mu'miniinta waa saasoo kale yani marka mar haddaan saasoo kale iska rabno waxa weeye cid keligeed wax qaban kartaa ma jirto marka dowladda iyo shacabka iyo culimada iyo waxgaradka iyo ganacsatada iyo qalabka warbaahinta dhammaan inaan iska kaalmaysanno muxuu ahaa inaan nimankan soo afjarno oo aan ka adkaanno waan ka adkaanaynaaye inayna inagu daba dheeraanin si ayna marka u daba dheeraanin waa inaan nimanka wax muxuu ahaa wada shaqayna cidna ayna la samaynin yacni shirkanna waxyaabaha runtii lagu looga hadlayo ama la raba culimmadan ay bayaan ka soo saarayaan waxay tahay nimankaas in loo aqoonsa inay niman khawaarij ah loo aqoonsado maahan e ayba yihiinba bal ay ka sii daran yihiin sifihii khawaarijko dha inay la imaadeen saas darteed nimanka noocaan oo kalaa ah in runtii cilaaqa ku saabsan dhinaca dhaqaalaha ama wax un nimankaa si un wax u tari kara in lala yeesho ma bannaana waxaana caddaynaysa hadalka ilaahay subxana wa tacala uu ilaahay leeyahay wa tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alidmi waalcudwaan in marka fidna la isku kaashado iskaashiga keliya maaha in dagaal lala galoo garab lagu siiyo waxaa qayb ka noqon karo in dhaqaalahaagii ama kaash falow wax la dho ama dhaqaalo soconayo inay nimankaa helaan siyaabaha looga rayn kara waxaa ka mid nimankan oo lagu guulaystay ka haddana jebisay oo dowladdan ay la imaada waxaa ka mid ah in dhaqaale ahaan la cuuriyaamiyo marka dowladda keligeed ma cuuriyaamin karto waxaa la rabaa shacabka soomaaliyeed waxaa dowladda ay ka celinayso mas-uuliyadda ay gudanayso waxay tahay in qof kastoo soomaaliya ganacsi walba oo soomaaliya inuu ammaan helo suu ku heli kara marka haddaysan ganacsatadii dowladda la shaqayn haddaysan culimmadii la shaqayn haddaysan shacabkii guud ahaan la shaqayn marka waxaan leenahay ka culimo ahaan waxaa halkan u tilmaamayna qof walba oo nimankaas garab ku siiyo dhaqaale ahaan ama la macaamila ama u fududeeyo dhiiggii lagu daadiya maalkaaga ilaahay hortii yowmulqiyaama in lagu weyddiin doono oo aad la mid noqon doonto midka sameeyoo kale ilaahay uga baqa oo inay dhaqaale helaan oo dhaqaalihii ay ku sii jiraan waxaa kaloo ka dhalanayso in adiga laftirkaaga aakhiradaadii ay ku baaba'ayso oo sidee ugu baaba'aysaa waxaa la dilay qof muslima waxaa lagu dilay gardarro si ula kacaha loo dilay qofka dilay ee gacanku dhiglaha ee geystay ama ururka geystay dhaqaalaha hubkaas ay ku soo iibsadeen howlahaasoo dhan waxa u fududay adiga haddaa adiga ka istaagi macaamilkaaga dowladdana hadda ay sheegtay ay diyaar u tahay in nimankan aysan ummad soomaaliyeed matalin qole ay matalaan aysan jirin koox diimeed ay matalaan inaysan jirin bal ummadda soomaaliyed inay bannaanka ka yihiin waxaa la caddeeyey dadkan inay culimmadii baabbi'inayaan inay waalidkood xitaa daynayn inay dadka masaakiintaa daynayn isbitaal maanta hadday soo galaan midka gurguurinay ma dhaafayaan midka fileebada ay ku suran tahay ma dhaafayaan hadday hoteel soo galaan midka salaadda ku jiray sujuudsan ma daynayaan saas darteed dadkaa in lala macaamilo waxay la mid tahay adoo dhiig muslima bannaystay maxaa yeelay waa niman eh, shaqadoodu ay tahay keli ah inay wax dilaan inay wax dhibaan wax kaloo ma joogaan wax kale ka fakari mahayaan wax kale kuma maqna niman fakarkooda iyo maro iyo iyo maarata acmaalkooda iyo muuqaalkooda iyo waxay haystaan gelinayaba si wax loo dhibi lahaa oo dad muslimiin walaalahooda ah oo beri ah loo layn lahaa nimanka noocaas la tacaamulkoodu ayagoo la kaalmeeyey buu ka dhigan yahay laguna kaalmeeyey ee dembiga ay ku jiraan diinteenna muqadaska ahna way xaaraantimaynaysaa in qofka dembiilaha ah ee dembiga lagu kaalmeeyo qaala tacaala watacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanuu alism walcudwaan eh, wanaaga isku kaalmeeya laakiin isku kaalmeynina eh, dembiga ilaah laga gelahayo iyo xadgudubka dadka lagu xadgudbahayo marka nimankaani xaqullaahina meeble kaga dhacahayaan oo diintii ilahay subxana meeble kaga dhacahayaan dadkiina maaragta ku xadgudbahayaan marka haddii dee la kaalmeeyo oo maaragtay eh, xolo la siiyo ama baad la siiyo ama waxaan ku magaca sika la siiyo kulligood waxaa weya kaalmay ahaanaysaa marka dee hadda gaaraan kuma jirtaba oo hadda eh, awooddooda la arkay oo la iska celiyey oo lagu dhiiraday oo maaragtay runtii si jamaaci ah marka hadda way bilaaban tahay dadkuna waa ku dhiiradeen marka qofka inuu asagu asagu inuu furunta isku furo maaha ah, qofku an asagoo isi ma aha waayahay saaxiibayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah culimada soomaaliyeed oo weli shir uga socdo caasimada dalka ee magaalada muqdisho shirkaas oo ku saabsan eh, sidii loo hoga tusaaleyn lahaa ururka al-shabaab ama sidii loo sifeyn lahaa nuuca ay yihiin waxaana culimada soomaaliyeed laga filayaa in shirka kadib markii uu soo gabagaboobo ay warmurtiyeed nuxurkiisa shirkaasi wixii looga hadlay ah ay soo saaraan maalmaha soo aadan haddii allaha ugu dilidmo markana wararka dunida inteeda kale ee soomaalida ka baxsan ayaan aadaynaye dowladaha mareykanka iyo jarmalka ayaa waxay sheegeen inay diyaar u yihiin in taangiyada dagaalka ay ku caawiyaan dowladda ukrain si ay isaga difaacdo mar kale dhigeeda dalka ruushka oo weerar ku qaaday tan iyo bilowgii sanadkii dhammaaday laba weerarkaas oo khasaare xoogan uu ka dhashay dowlada jarmalka ama dowladaha jarmalka iyo mareykankuba waxa ay si wada jir ah ay u iclaamiyeen inay diyaar ay u yihiin sidii ay u caawin lahaayeen eh, dowladda ukraine oo ay sheegeen in ay siinayaan taangiyada ridada dheer taas oo la filayo in laga caawiyo dowladda ukraine maamulka ee eh, madaxweynaha dalka mareykanka joe biden ayaa la filayaa inuu ku dhawaaqo qorshe uu ku dirayo ugu yaraan soddon taangi oo lagu magacaabo m one ambaras kuwaasoo ridadooda ay dheer tahay waxaana loogu talagalay in diyaaradaha gantaalada ay ridaan ay ka hortagaan oo ay hawada dhexe ay ku qabtaan dhinaca kale hogaamiyaha jarmalka holovid ayaa waxa uu sidoo kale uu soo saaray war ku saabsan go-aanka inuu dirayo toban iyo afar gantaalada nooca loo yaqaana lobardo labo kuwaas oo ah taangiyo waaweyn oo rido dheer ah oo ka hortegi karo madaafiicda ay turto ama ay gento diyaaradaha cirka safiirka ruushka ee mareykanka u jooga waxa uu arrintan uu ku tilmaamay daandaansi mareykanka iyo yurub inteeda kale ay ku wado ruushka waxaana uu ku sheegay inay ka dhalan doonto falcelin aan wanaagsanayn iyo cawaaqib xumo waxauna uu sheegay in xumadan ay hoggaan u noqon karaan mareykanka iyo sidoo kale qeybo kamid a ah qaaradda yurub baarliin iminka waxay muujisay go-aan qaadashadeedii ugu dambeeyey waxaana ay sheegtay in ay dareyso ama ay ka go-an tahay in ukraine ay caawiso dalal hore ayaa shalay iyo maalmihii lasoo dhaafaba waxa ay sheegeen in ukrein ay la barbar taagan yihiin sidii ay u caawin lahaayeen waxaana u dambeeyey waddanka ukrein ay dariska yihiin ee poland oo maalintii shalay warbixin uu soo saaray ku sheegay in uu diyaar u yahay in dhaqaale fara badan uu ka caawiyo ukrein si ay hub iyo gaadiid ay ugu iibsato si ay kaga hortagto weerarka qaawan ee ruushka uu ku ekeeyey ukraine markana maxkamadda xuquuqul-insaanka ee qaaradda yurub waxaa lagu wadaa inay ku dhawaaqdo in ay dhageysan doonto dacwad ka dhan ruushka oo ku saabsan soo rididda diyaaraddii m h toban iyo lagu magacaabi jiray ee lahayd dowladda holland diyaaraddaas waxaa la soo riday sanadku markuu ahaa labadii kun iyo tobankii dhammaan dadkii saarnaa oo ahaa laba sideed qof ayaa geeriyooday malaysiya airlanis ayna diyaaradani magaca ah ay ku duuleysay xilligaasi markii lagu soo riday gantaal uu ruushku uu hawada sare u tuuray waxaana moscow iminka lagu eedeeyey ama eeddu ay ahayd in si ulakac ah ay u riday diyaaraddan baaritaan la sameeyey kadib maxkamadda ayaa lagu haystaa dacwaddan in ay ka garbaxdo arrintan ay ka garnaqsato dowladda ruushku dowladda holland ayaa ku doodeysa in weerarka ruushka ee ku saabsanaa in moscow ay gantaalkaasi ridi uu ahaa mid ulakaca go-aanka u dambeeya ayaa la akhrin doonaa warqadaha faylka maxkamadda saacaddu marka ay tahay sideedda habeenimo ee wakhtiga maxalliga ah ee dalkaasi ee maalinta beritaha diyaaradda nuuceedu wuxuu ahaa bongo todobo todobo todobo waxay kasoo duushay amsterdam waxayna kusii jeeday korolambuur markaas oo lagu garaacay gantaalo ay la gelgelatay diyaaraddu qolofka diyaaradda keliya ayaa dhulka ku soo dhacay mana jirin hal qof oo xitaa badbaaday dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda netherland waxay ku doodeysaa in ruushka door muhiima ah uu ka qaatay masiibada hawada waxayna keeska ay ku dartay in diyaaraddan ay ahayd ama aysan u ekayn nuuc dagaal mana ogin ayay yidhaahdeen sababta ruushku uu u weeraray xilligaasi diyaaradda rakaabka ah ma jirin xilligaas wax qalalaaso ah oo wadamadaasi ka jiray ama hawada diyaaraddu ay maraysay mana jiro wax tusaale ah oo loo ekeysiin karo xitaa in ruushku uu ku qaldamay diyaaraddaasi ayaa lagu yidhi war qolaal oo kasoo baxay dowladda holland bishii sebtembar ee lasoo dhaafay ruushku waxa uu joojiyey inuu qeyb ka noqdo heshiiska yurub ee xuquuqda aadanaha laakiin maxkamaddu waxay weli la tacaali kartaa shee maxkamaddu weli waxay isku dayeysaa in la tacaasho ee ugarnaqidda labadan wadan bishii nofembar maxkamadda holland ku taala ayaa waxa ay dacwadan u gudbisay maxkamadda ee eh, qaaradda yurub si ay go-aanka rasmiga ah ee kama dambaysta ay u gaarto muwaadiniin u dhashay dalka britishna waxaa lagu dilay gudaha dalka ukraine kadib dagaal ka dhacay qeybo ka tirsan bariga ukraine muwaadiniintan u dhashay dalka britain ayaa lagu la-aa tan iyo bishii lasoo dhaafay gudaha dalka ukraine master belaja oo ah afartan iyo todoba jir iyo master barry oo sideed iyo labaatan sano jir ah ayaa markii u dambeysay lagu arkay iyagoo kusii jeeda magaalada solder lixdii janaayo markii taariikhdu ay ahayd qoyska master belaja ayaa waxa sheegeen in labada qof la dilay waxay xaqiijiyeen inay dhinteen waxaana kala garan layahay in dagaalka ama weerarka uu qaaday ruushka ama ukraine mid un inay ku dhinteen laakiin waxaa loobaa in meydkooda la helay meel u dhow solda oo ah meel ay ku hardameen dhinacyada milatariga ukrain iyo ruushka saxibyaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa xubin aad ku maqashaan hadalheynta afar iyo labaatankii u dambeeyey la hadalhayay baraha bulshada sidoo kale xubinta waxaad ku maqashaan sheekooyinkii maqaalada lagu daawaco isla baraha bulshada wadajir xubinta maanta waxaa idinla socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo deeqa maxamuud maxamed aan ku horeyna ifraax ee dhinaca iyo ee saacadihii u dambeeyey waxaa baraha bulshada aada loo hadalhayay shirkan qiimeynta soomaaliya ee ku biirada bariga afrika ee loo soo gaabiyo e a c oo lagu wado inuu maanta ka furmo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wufuudda shirkaas uga qaybgalaysa toddobada wadan ee ururka e a c ayaa shalay soo gaaray caasimadda dalka ee magaalada muqdisho ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya ee ururka bulshada bariga afrika oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirka lagu casuumay konton qofood oo ka kala socda toddoba wadan ee ururka cabdisalaan hadlihi cumar ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ajandaha shirka uu yahay e, sidii looga shaqeyn lahaa loona eegi lahaa inay soomaaliya gaartay ku biirida ururka bulshada bariga afrika wufuuda ka kala socota toddobada wadan ee ururka e a c ee yimid muqdisho ayaa joogi doona ku dhawaad toban beri iyaga oo kulamo kala duwan la yeelan doona ee madaxda dalka sida uu sheegay ergeyga soomaaliya cabdisalaan hedliye madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kow iyo labaatankii luuliyo sanadii laba kun labaiyo labaatan ka qaybgalay shirka hordhac u ah shir madaxeedka dalalka ay ku mideysan yihiin dalada bulshada bariga afrika oo ay marti gelisay magaalada aruusha ee dalka tanzania ayaa u gudbiyey eh, codsi rasmi ah oo ku aadan kamid noqoshada soomaaliya ee daladan afariyo tobankii agoosto wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa cabdisalaan oo hore usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya loogu magacaabay ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha ee ururka bulshada bariga afrika madaxweynaha ayaa dadaal badan ku bixiyey sidii soomaaliya ay uga mid naqan lahayd e a c iyada oo madaxda dalladan uu la wadaagay sida ay soomaaliya uga go-an tahay dhammaystirka dhammaan habraacyada muhiimka ah ee ka mid noqoshada dowladaha ku bahoobay daladan qorshaha ku-biirista soomaaliya ee e a c ayaa lagu wadaa in sanadkan lasoo gabagabeeyo qorshaheeda si ganacsatada soomaaliyeed ay fursad ugu helaan ka qayb qaadashada horumarka dhaqaale iyo isdhexgalka bulshada gobolka bariga afrika hadalhayntii waa inaga intaay markaana dhanka iyo qormooyinka waa tahay deeqay qormada ugu horreysa dhankayga qofka naftiisa ka adkaado waxa uu ka fiican yahay qofka dunida oo dhanka guulaysta halka fure oo kaa xigta hanashada adiga sumcadaada iyo qiimahaaga ayaa ah inaad maamuli karto naftaada haddii aad majaraha u hayso halka ay naftaada u jihaysanayso waxa ay u badan tahay in aad guul ka gaartid noloshaad balse maaha taas micnaheeda in adiga oo gadaal fiirinaya aad guulaysato laakiin hadday naftaada ku hogaaminayso oo hadba dhan kuula liicayso ha sugin inaad cagta saarto waddada ku raaxaysiga noloshaada sababtoo ah waxa aad og tahay in ay naftu mid xumaan farid badan ay tahay waxay kugu hogaamin doontaa waddada iskadaba wareega iyo sidoo kale waxyaabo badan aanan adiga qiimo ku lahayn ayay guushaadana kugu dhaafin doontaa maalaayacniga macsida iyo xumaanta oo dhan waayahay ifraaxay waa mahadsan tahay qormada ugu dambeysa dhankayga waxa ku bilaabatay qof fool xun ma tihid waa inaad ogaataa inta badan dadku ay waa inaad ogaataa inta badan dadku ay dhaleeceeyaan kuwa haysta guusha iyo farxadda ay jeclaan lahaayeen inay lahaadaan haddii aadan aqoon u lahayn iyaga ha u ogolaan inay kuu qeexaan sidii ay adiga ku yaqaanaan qof walba waxa uu leeyahay dhibaatooyin xalli hal dhibaato waxay abuuri doontaa mid kale taasi waa nolosha hadafkuse waa inaad lahaato nolol aad ka xalin karto dhibaatooyinkaaga aadna ku faraxsan tahay inaad xalliso iskudayga inaad ka farxiso qof kasta waa luminta noloshaada qormadan ayaa lagu soo gabagabeeyey in laga agdhowaado dadka wanaagsan ee leh tamarta wanaagsan waa mudnaanta ugu fiican guud ahaana iyada ayaa u dambeysay xubinteeni bandhiga warbaahinta bulshada tan iyo kulanti dambe nabadgelyo waayahay oo ay yihiin deeqa iyo faraax oo nila socodsiinayay xubintii bandhiga warbaahinta bulshada markana ee wararka dunida inteeda kale ayaan dib ugu noqonaynaa aan ku hormarno dalka afghanistan qabow baan ayaa ku dhuftay xilliga jiilaalka gudaha dalka afghanistan iyadoo cimilada afghanistan aan looga baran qabow intaasi la-eg saacadii lasoo dhaafay ugu yaraan boqol konton iyo toddoba qof ayaa naf waayey kadib jiilaalka ba-an ee qabowga wata ee ku dhuftay gudaha dalka afghanistan saraakiil ka tirsan xukuumadda daalibaan waxay warbaahinta u sheegeen dhimashadu inay laba jibaarantay toddobaadkan iyadoo malaayiin qofna ay wajahayaan heerka qabowga ah ee aad u daran iyadoo ay ugu daran yihiin dadka waayeelka ah wadanka waxa uu la il daran yahay mid ka mid a ah jiilaalka ugu qabowga badan iyadoo heerka ee eh, cimiladu ay gaartay ilaa iyo sideed iyo labaatan darajo celcelis ahaan heerka hoose waxayna taasi ay ka dhigan tahay qabow aad u ba-an inuu ku dhuftay gudaha dalka afghanistan saameynta ayaa waxay uga sii dareysaa ayaa layiri tirada xadidan ee gargaarka bini-aadnimada ee laga ee la gaarsiin karo qeybo kamid a ah gudaha dalkaasi kadib markii ururka ama xukuumadda daalibaan ay haweenka ka mamnuucday hay-adaha gaarka ah ee inji-oyada ee dhaqdhaqaaqa ee deegaanadaasi ku sugan inay gaarsiiyaan adeegyada loo baahan yahay xafiiska qaramada midoobey ee isku xirka arrimaha bini-aadnimada ayaa barteeda twitter-ka waxay kusoo qoreen axaddii in gargaar ay ka mid yihiin bustayaal iyo sidoo kale adeegyo kale ay gaarsiiyeen qeybo kamid ah gudaha dalkaas laakiin aysan ku filnayn weli waxaana loo baahan yahay ay yiraahdeen adeeg walba oo ay u baahan yihiin dadka reer afghanistan ee qabowga uu saameeyey dabley hubeysana waxay dileen afar qof koonfurta dalka waa koonfurta dalka suudaan xaalad aan wanaagsaneyn ayaana laga soo sheegayaa halkaasi kooxaha hubaysan ayaa rasaas ku furay goob basaska laga raaco oo ku taala koonfurta suudaan sida wararku ay sheegayaan saraakiisha booliisku waxa ay sheegeen in la dilay ugu yaraan afar qof waxaayna taasi ay keentay markii dabli hubaysan ama koox hubaysan weerarkaasi ay qaaday saraakiisha gobolka gordovan ayaa waxay sheegeen in weerarku ka dhacay caasimadda gobolka ee magaalada lagu magacaabo gaduugi oo u dhow caasimada dalka ma jirto ilaa iyo hadda koox hubeysan oo weerarkaasi sheegatay laakiin waxaa la aaminsan yahay kooxda dhaqdhaqaaqa xureynta shacabka suudaan la magac ee waqooyiga dalkaasi ka jirta in ay weerarkan ka dambeysay waxaana weeraradan caynkan oo kale ah inay sheegtaan looga bartay ururkan hayeeshee weli ma aysan sheeganin in iyagu ay ka dambeeyeen balse lama hubo laakiin waxaa la aaminsan yahay in iyagu ay ka dambeeyaan toddobaatan iyo sideed qofna waxa ay cudurka daacuunka ay ugu geeriyoodeen gudaha dalka kenya magaalooyin ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee dalka kenya waxa ay shaacisay saacadii lasoo dhaafay toddobaatan iyo sideed qof in cudurka daacuunka ay u dhinteen saddex bilood oo lasoo dhaafay ayaana waxaa dhintay tiro dhan afar kun boqol sideetan iyo lix qof sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka dalka kenya wasiirka caafimaadka ee kenya haweeneyda lagu magacaabo suusan walva ayaa waxaay xariga ka jaraysay dhowaan ee daawooyin iyo agab caafimaad oo lagu wareejinayo cisbitaalada qaar ee ay ku sugan yihiin kumanaan qof ah oo cudurkan u haleelay xilligaas ay sheegtay in gurmad dheeraada ay fidinayaan waxayna ka warbixisay xaaladda dadka qaarkood waxayna sheegtay in weli cudurku uu ku faafayo deegaano hor leh halisna uu yahay wasaaradda caafimaadka waxay sheegtay in weli ay la tacaalayso si kastaba ha ahaatee sidii ay isku dayi lahayd in cudurkan ama faafahan loo xakameyn lahaa dowladda turkiga waxay sheegtay in gebi ahaanba ay baabiisay shir saddex geesood ahaa oo ay yeelan lahaayeen wadamada sweden finland iyo sidoo kale turkiga kaas oo ka qabsoomi lahaa bisha soo socoto ee febraayo ka dhici lahaa magaalada brussels ee xarunta dalka belgium kadib dibadbax ka dhacay magaalada caasimada u ah dalka ee sweden iyo markii la gubay qowlka eebe ee sharafta badan kitaabka qur-aanka kariimka maalin ka hor halkaas oo nin ee eh, aad u nacab diinta islaamka uu gubay qowlka eebe iyadoo booliiska suudanna ay waardiye ay ka hayeen waxayna halkaasi ahayd xarunta safaaradda dowladda turkigu ay ku leedahay magaalada caasimada u ahay ee suudan iyadoo loola gol lahaa in islaamka lagu nacbeysiiyo ama ah, faquuqitaan islaamka loo qabo awgeed loo geeyay afaafka hore ee markaasi dowladda turkigu safaaradda ay ku leedahay afyeenka u hadlay dowladda turkiga horaantii maalmahan waxa uu sheegay in neeto imika ay isku dayeyso in ay eh, ku biiraan wadamadan ee ururka neto laakiin waxa uu sheegay afhayeenku in dowladda turkiga albaabada ay ka laabatay sweden madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaana hore waxa uu sheegay inaaba yaraatee wax kulan ah oo dhacaya aysan jirin xilli loo ballansanaa kulankan wuxuuna baabi-iyey gebi ahaanba kulankaasi isaga oo sheegay in sweden aysan ahayn dad la hortago ma ahan kuwaasi kuwo la hortago uma qalmaan inaynu la kulanno waa cadowga islaamka wax aan wanaagsanayn ayay sameeyeen waan ogahay ayuu yidhi madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan maalintii shalay mar uu hadlayan waxa uu sheegay waxa uu yidhi madaxweynuhu xilli uu ka hadlayay gubitaanka kitaabka qur-aanka kariimka qowlka bee sharafta leh waxa uu yidhi qur-aanka alle ilaahay ayaa ilaashanaya ma ahan inay wax ka qaadi karaan qur-aanka ee waxa ay sameeyeen gaf ay alla ka galeen ayuu yidhi madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan si kastaba dowladaha sweden iyo finland waxay sanadkii hore ay codsadeen inay ku biiraan ururka iskaashaanbuurta neto waxa aana codsigaasi uu ahaa in sida ugu dhaqsiyaa badan sanadkan lasoo gabagabeeyo laakiin weli waxay muuqataa in dowladaha qaar ay hortaagan yihiin oo ay danaynayaan inaysan ku biirin ee ururka iskaashaanbuurta neto waxayna sameysateen cadow uu ka mid yahay dowladda turkigu oo diidan inay ku biiraan labadan dal ee gaar ahaan weliba suudhane inay ku biirto isgaashaanbuurta neto oo turkigu qayb uu ka yahay wali saaxiib yaal waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal tahay saaxiib yaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal raadiyaha kulmiya magaalada muqdishona waad naga dhagaysanaysaan markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa allay leedahay hurdada kuugu baxayso war kalamaanay shirka culimmadaa socdee waxaan dhihi lahay culimmada cilmiga barataya ee caadil idindhowriye kuwa diinta ceebaynaya iyo caabuqaa kacaye adinkoon cabseen waa inaad xaqa cadaydaan war abwaanguuraba wuxuu yidhi dadka culimmadoodaa ka difaacda cadowgo balaayada ka celiyo cilmi wax ugu sheego caadil magantii geliyo caasinimo ka dhowre haddiise caajis haleelo amaba ay cabsoodaan sawcaama dhagaweyn daalimiin cabbaysani cidlo kama helayso been la soo cabsiiyiyo cashar kale u dhigi mee waa caynka maantee sawcarun la daadshiyo dhiigga caalim diineed cibaadada ma moodaan casiis loogu dhowaado kuwa samaxadiidiyo inuu sahalku naga baxo shiikh soomaaliyow duceedueedueeduewarkalamaanay waxaa la yidhi riyo iyo sameynoo subax carafa joogo dhiiggu uusu tusumayo ah. saaka waad badbaadee ah. saada balan maxay noqon warwar ah. seexan waayo dhagasooliyaan lahay qaadiruuna samabaxoaryaadaha waxaa kaloo la yidhi sidaan waa naqaanaa sidaanna waanu garannaa hadday gacantu saan tahay sirbay cirib ku leedahay abdulo nin waliba dheegi jiray saliid addooy subug lugu darimiyaa leeywusiraa subaxnimooy wargooyin sheekhusuuli wuxuu yidhi shirka culimada wax badan baa lagu sixi karaa waxaana rajaynaynaa inay ku midoobaan oo khilaafki iyo tafaraaruqi ka dhex baxo ummaddana ay xaqa u sheegaan dagaalka khawaarijtana ay ka qayb galaan war sheekh bashiir axmed salaadna wuxuu yidhi shirkan wuxuu calaamad u yahay in laysla helay hanuunkii kitaabkii culimadii iyo awooddii dowladda anina weliba erfaday sagaaro biya waraabas imu waraabas ayliska haayne ulmaalaay warasatulambiyaa atiine dadkun haljaheeyoy sheegayo waa ogaa shiikh roobow inuu yahay wasiirka owqaafta iyo arrimaha diinte ah. ma sidaasow culimadi ka hor yidhi war sheekh xasan maxamed ibraahim wuxuu yidhi ah. al-shabaab waxay ka shaqaynayaan waa arrin ajnabi soo diyaariyey xogtooda rasmigaana in la helaay waa lagama maarmaan war shirka culimada ka hadashay waa badan tahay ah. sheekh xasan jaamici wuxuu yidhi dastuurka soomaaliya waa islaami sababta oo wixii ka soo horjeeda diinta islaamka waa la xaaraantinimeeyey wuxuuna yidhi dastuurro badan oo dunida islaamka loogaga dhaqmuu ka fiican yahay marka ciddii rabta inay dhiigga soomaaliya ku banaysato diin uma socotee dan kaley leedahay arya waxaa kaleo hore loo yidhi ninka jihaadka naga doonaya yurub ka soo duulay dana danau leeyahay maasagaa gaalow dila waayey war nin diin sheeganaya oo ilaahay ku been abuurtay oo waxaan alla u bannayn bannaystay miyaa awal laga sugaa inuu dastuurka run sheego war shirka culimada runtaa la isu sheegaya sheekh axmed cabdisamed wuxuu yidhi haddii aan culimmada nahay habkaanu shaqaynayno waa hab ay nimankan khawaariijta ah weligood ku sii jiri karaan sidaas daraaddeed aan midnimadeena ilaalinno si aan khawaarij uga guulaysanno wareedhaaya culimmadu hore ay u caddeeyeen dagaalka nimankan lagula jiraaho inuu xaq yahay maxaa kaloo laga doonayaa beeke eminoga adanga lukufade wargooyin waayadii gumaystaha lala dagaalayay culimaad dagaalka hogaaminaysay marka culimadana maanta sidii kale laga rabaa war idigoon isdahlin shirka culimada maanta waxaa diradda lagu saarayaa la yidhi qodobo culus waxayna ka leeyihiin al-shabaab waa kuma in la qeexo maxay tahay sharciyadda dagaalka khawaariijta lagula jiro muxuu yahay dagaalka ay al-shabaab ku jiraan qaabka iyo hannaanka loola dagaalamaya khawaariijta soo afjaridda asbaabaha ay al-shabaab ku taagan yihiin iyo sidoo kale maxaa waaye aragnimo ah oo laga baran karaa dowladaha la dagaalamay kooxaha al-shabaab la ah warwariyaan la yaabay warkiisa xalay wuxuu sheekh mustafa weydiiyey shabaab horta culimmadaa dhashay soo maaha shiikhina wuxuu ku jawaabay war annaga hananabin habartood iyo abbahood baa dhalay war hadda ka hor abwaan axmed deere waxaan ka maqli jiray maamadii dhashaa joogtay iyo dhoorrihii qabay war war warba haysiine laascanood waxaa isugu tegay garaadadii oo dhan meel kastana waxaa la suray calanka soomaaliya waxayna yidhaahdeen annagu somalilan kama mid ihine waxaan ka mid nahay soomaali weyn midnimada waa muqadas may dhaheen wargooyin reer laascanood gooni isutaagga muqadaskaa miyayna qayb ka ahayn war muqadaskasin sheegasan aqiidima ee eh? lamba tabargobod iskugu behe war buntlandba tii tiri gooniyaan isu maamuleennaahe somalilanna waatii mar hore caddaysatay labada gooli isutaakay ku biirayaan war waa iska dhaajoogayaan warwarkayga dhexgelina sool iyo sanab horkama haysiine maanta garaaskii garaadada waxaa lagu soo dhoweeyey tukarraq war aawa ciidankii somalilan oo tukarraq waa qabsadeen la dhihi jiray war reer waxay leeyihiin maamulkeena gacanteennu ku jiraya cid dambana u dhiiban mayno na cidna ma hoos tagto war madaxda somalilan waxay dhaheen xuduudii ingiriiska laguma xadgudbi karo gooni isutaaggii lagu heshiiyeyna in la ilaaliyaa waa muqadas aaga wargooyin midnimadii lixdankii lagu heshiiyey ayadu in la ilaaliyo muqaddas maahan miya war bilaashaad aga u leedahay reer somalilan waxay ku heeseen dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeennu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa aryaadaha anugu cidna daba socdo anaa taydu u haysataa la soo hufa xertaan inta laga haga biyahan la soo huufa xirtaan inta laga haga deba hoos ka nool weli waase lagu daba jiraa wargooyin waa lagu daba jiraa taasi naguma cusbee dheemish buu aha miyay odhan doonaan war waan cambaaraynaynaa war cambaari cadow kaama celisee cudud kalama haysaa war kalemaanay waxaa la yidhi dhuumashiya mudday dhagar shabaab dhiig ku qubayeene dhiifooniyaa eh. laga rabaa ciidan dhaar maraye eh. isu dhigasho weeyaan wixii loogu dhiirado war adigu shabaab ma nabaysa mise caddeena u inay soo rideen ooyaan shabaab aynu hoobiyaal soo riday wargooyin anugu markaan arkay sargaal garbuhu u guduudan yihiin oo yidhi anaa hoobiyayaasha shabaab ka iibiyey qaraxyadana soo gudbin jiray ayaan quustay ma laga yaabaa inuu sargaal kale maanta hoobiyaasha soo riday war meegabeesealisi war haddii la yaqaan maal la soo qabto hooskadey war ninkay shabaab lacag siiyaanoo u shaqeeya iyo kii shabaab lacag siiya iyo shabaab weesku wada midaxay islaamaan war shaki male inay loo shabaab wada shaqeeyaan meeqaa isagu lahay warbalayo waa isku wada mid cadowga guuraynaya halayska qabto aryaadhaha samidee cabdullahna waxa uu yidhi how dhiblowga caawa dheelmaadka iska dhacshaha dhowrine dhiblowga caawa dheelmaadka iska dhacshaha dhowrine war cabdulla wallaha kaa cafiye hoobiyaasha duhur cadaa la soo riday xarunta gobolka banaadirna duhur cadaa la weeraray marka dheelmad warkiisa iska daaya dharaartiyaa lees hayaa war soomaali haddee war maqlayso madaxweynuhuba duhur cad caduu la hadlay wargeega duhur eedmadihoobyaalka dhahridaayi guddiga arimaha gudaha iyo abnaga iyo taliyaha nabad sugidda mahad salaad xarunta baarlamaanka dhaha fidheengaleri marka waabalayaaban maengobad waayeng wargooyin duhur cad inta hoomiyo muqdisho laga soo ridayo amniga ay ka hadlayaanu muxuu yahay war hadda kahor xildhibaan sanyaroo shabaab sida loola dagaalamo yaqaanu wuxuu yidhi degmooyinka muqdisho qaar ka mid uu hal saldhig ma anfacayo sababtoo ah aaday u waaweyn yihiin marka degmo walba waa in afar saldhig loo yeelaahu yidhi wixii ka dhacana lagula xisaabtamo guddoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga marka dembiyada dhacaya haddaan cid loo helin mas-uulkii xilkiisa guda waayana aan tilaabo laga qaadin joogsa maayaana waa sii soconayaan war xamar xaafadda ugu xagaysa guri laamiyeerigu kaa bololay ka bedela haddaad maagto koox degmada ka socotoo ku ag taagan baad arkaysaa oo qarashkii dhismaha keen ku dhahaysa laakiin haddaad dameer hoobiye ku soo rarato maamada derisku xataa kuma arkayso heetaas doorokii u isku gurto rifawka kulijeed ma ahahe war kale kalemaanay warba haysiine muqdisho shir caalamiya ah ayaa ka dhacaya madaxda bariga afrikaana isugu imaanaysa waxaana laga wada hadlayaa soomaaliya sidii ay ugu biiri lahayd iskaashiga bariga afrika ganacsadaha ugu horreeya ee ka faa'iidaya ayaan ahay anigu wareedha war ma haysine somalilan waxaa ka dhacaya dhowlatus caalami ah waxaana isugu tegaya waddamo maraykanku hogaaminayo wareedha adigaan war hayne shabaab waa laga qabsaday caad iyo amaara ceelbuur ma loo dhaafay war bu'aana dagaal kama dhicin waraadhahayo warka waad iga dhex gasheene ah. madaxweynuhu xardheeroo tegayaa baa la yidhi oo maqishkaas sii bixine da hadda ma la soo xidho diyaara buubaasoo diyaar garowsanta dawladda reersheem ay gorada waa dheegi jari war madayo waad khaldan tahay haddaad rabto madaxweynuhu inuu saa kow tago ah. marka hore hore wargooyin jambaamaan mar dhow qabanaynaayo madaxweynuhu dig ka dhahya war wasiirka gaashaandhig iyo madaxweynaha galmudug ah. tigtog ay layf ka soo galeen eh. waxayna qaadeen maanto kalena madaxaana furan banka baabu aydi garaabadeenna maalintii xarar dheere ay maanta tahay waayahay dhegaystayaal xubintii kalamaan waxay u dambeysay barnaamijkeenna ogaal mar kale intaan kulmayno haddii alla yaraado waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo الشقاء أو للبال الدهودا sida lamalowsha hadabayluhu ay luulayaan sida lamalowsha hadabayluhu ay luulayaan ayalay dhaca shaqaa aw lalaba la doho laakiinna maahsinadaygu weyyahay nurkuigu rerayahay islegan jacaylki laakiinna maa

iskiyo aleendada madaaye sida layligeed iyo oloo raray hayaandheer sida layligeed iyo oloo raray hayaandheer baniga soo codkiyo aleendada madaaye ayadu ihaysalaxiiba yeeleesho kaneexan labta kugu qaban nolosha la cibtee labxaadayda beerkiyaoo haddaanan labta kugu qaban nolosha la cibtee labxaadayda beerkiyaoo haddaanan labtag ugu qaban noloshay lacibtay